alxamdu lilah wsala slm cla rasuuli اllah sayidina moxamed calayhi afdal الsalaati waaska tasliim meel bay inoo joogtay oo aanu ka soo hadalnay sidee looga hortagaa shubahaadka ama waxyaabaha qofka diinta islaamka ka shaki geliyo laba qodobba inaad ku baraarugno wey waxaa laga yaabaa hadda in dad fara badan soo islaamaan innaguna aan dhahno allahu akbar oo wax aada u qurux badana oo ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanayna dad badan noo soo islaamaan laakiin ma ogtihiin nisbada dadka muslimiinta ah ee siiba da'yarta ah ee maalin walba islaamka ka sii baxaya ama hadday ugu yaraato ay dhex taagan tahay shukuuq fara badan oo diinta ka fogeyn karta waxaa ilaahay mahadiya eh, muxaadaradii ugu dambaysay dad dhalinyaro ah su-aalahooda way caddaysteen run ahaantii oo shubahdan la xiriirta qofkana haddii fakar saasoo kale uu ku taagan yahay inuu inta yimaado aanu ka xishoonin culimmada uu yidhaahdo war halkanba wax iska qabsan la'yihiin shakigabaa ugu jiray seen u daweeyaa waa muhiim weeye maxaa yeelay marka aad businessman tahay asadka ama kabitaalka ama lafahaaga inaad ilaashatid way ka faa'iido badan tahay inaad profit ilaashatid profitka comes and goes waxaa muhiima waxa markaa gacanta ku haysa annaga marka intan tandhada noogu jirta inta muslimiinta noo ah inay noo joogaan baa kun jeer nagaga khayr badani qof kale nagu soo darsado laakiin waxaa ayaan darro ah shantii innaga noo joogta hadday tagaan marka mawduucan ahamiyaddiisuu leey haddaba marka aan markii ugu dambaysa waxaan soo tilmaannay farqiga u dhaxayn kara waswaaska iyo shubhada waxaan kaloo keennay ama aan tilmaannay maxaa qofka ku beeri kara shahwada oo aan nidhi inuuba qofka uu cabsan yahay reer galbeedka madax adeyg iyo wixii la mida ah. waxaa kaloo keeni kara sideedaba shubhadu waqtiga rasuulkaba waa ay jirtay oo waa la weydii jiray nebi maxamed sal alla aleh wasalam laakiin hadda maxaa keenay inay sii aada u sii badato maxaa waqtigii hore in yar oo aqoon leh unbaa dadka la fariisan jirtay lakiin hadda waxaa laguu soo dhigay youtubekii waxaa lagu soo dhiga facebookii kii caamiga ahaa kii wax aqrin karay midaan wax aqrin karay dadka dhan way ka wada sameeyeen taa marka waxay keentay qof walbaba inuu hay baasha ay ku beeranto haddaba sidee loo daweeyaa waxaan u dhaadhacaynaa qaybtii la xidhiirta dawada nin dhallinyaro ah ayaa nin sheekha la soo fadhiistay wuxuu yidhi diinta waan ka shakisanahay waxyaaba badan baana runtii aan dhaliilayaa oo diinta ku jirta marka markaasuu waxaan ku weydiiyey intaadan taa i dhihin ka hor waxaad ii xadidaa exact point qodobka aad bitaxdiid rabtid inaad ka hadashid markaasuu yidhi ma garan karo haddaba inaad dhahda diin ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo kitaab muqadasa lasoo lagu soo dejiyey oo kun iyo afar boqoloo sano ka hor soo jirtay oo millions and millions ay diin ay ka dhigan jireen inaad marun intaad timaado aad tiraada diintan waa ka shakisanay macquul maahane waxaad ii sheegtaa meesha aada is leedahay halkaasaan dhalisanay wuxuu yidhi alla ma garan karo dadka aad arkaysaan ee diinta farta ku mudaayay waxay u badan yihiin saas oo kale boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma oga halka uu dhaliilayo haddiise ay jirto dhaliil waa mid isaga u muuqato ah eh. islaamka daw haya maxay ilaahi subxaana wa tacala isagaa yidhi oo qur-aankana noogu sheegay shay walbaba dawadiisa waa maa faratna fi lkitaabi min shay waxba kagamaynaan tegin oo macna waa maxay dawo walbaba ilahay subxana wa tacala halkaa uu ku sheegay haddaba waxaa jira marka masaadir afar ah oo dadka caawiya kuna bixin kara inay ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyaan masdarka koowaad caqliga caqliga haddaan misuse lagu samayn oo si khaldan loo adeegsan isagaa ku hagayo ilahay subxana wa tacaala ku tusinayo hadda markay yidhaahdaan maalan eh, reasoninka maxaa ka mid ah? caqligu wuxuu ku shaqeeyaa afar mabda oo marka logiga ama falsafada la joogo logic ama mabda leh mabda alhawiya ama ay dhahaan principle of identity maxaa laga wada principle of identity shay walbaba hadda haddii mobileka kan aan halkaa ku tuuro aan soo qaado wax meel iska beddelaya yani haduusyaniinuusan jabin ka hadli maayo laakiin haddaan intaan iska qariyo aan halkan ku soo celiyo waa isagii haddaan qalin ma aragtay qalinka kan intaan soo bixiyo oo dhulka ku tuuran soo qaado waa qalinkii soo ma one is equal to one mabda isma bedelayo jalla wacalaa rabbi buu ahaa weli waa rabbi rabinimadiis way soconaysaa anaa diiday ilahay subxana wataala rabinimada ka qaadi mayso nebi maxamed waa been haddaan idhahda nebinimadii ka qaadi mayso mabda'an marka principle of identity ama poi ay dhahaan logic ama falsafadu wuxuu ina tusayaa one is equal to one hal waa hal farqi uma dhexeeya qalinkan waa qalinka mabda'a horta caqliga keena mabda labaad waa mabda'a loo yaqaan cadamu tanaaqud amaba principle dinan contradiction wuxuu inaysan isburin ma suurtagalba in la yidhahdo waa maalin waa habeen haddaba maalin baanu ku jirna mise habeen macquul miya habeen iyo maalin inay isku yimaadaan caqligaa ku siinaya inaysan kulmi karin habeen iyo maalin mabda'a labaad ee saddexaad waxaa lagu magacaabaa mabda'a loo yaqaan almabda athali almarfuuc low of exclusion third ama middle macnaheedu waa maxay run buu sheegay iyo been buu sheegay isku meel ma wada geli karaan qur-aanka inaad dhahday waa run waa run been haddaad dhahdin adaa laga rabaa inaad meesha ku caddaysid yani mabdaaas marka wuxuu ina tusay sidii marka loo kala hormarin lahaa mabaadi'da waxaa ka mid a ah mabda alcilla amaba casolitiga maalan macquul miya hadda inaan idhaahdo microfonka kan isagoo meesha taagan baan ugu imid microfonka kan nacam dad baa meesha soo dhigay markiisii hore warshad baa soo samaysay markaasaa ay sidaasu noqotay ma macquul baa inaan idhaahda maalan qaacadan hadda aanu ku jirnay teendadan kuraasan iyaa isoo doodoonatay markaasaa kuwii e, midabka guduud lahaana halkaasaa la dhigay iyaa isdhigay kuwa kalena halkaasaa isdhigay tendhada iyadaa istaagtay macquul maaha waa laga soo shaqeeyey weegag baa laga shaqaynayay haddaba causality waa maxay shay walba ee raad keenaaye that must have been something else wax ka wayna ka dambeeyaan mabda'aas marka waxaa lagu magacaabaa mabda alcilla afartaa mabda wuxuu leeyahay ala'ima waxay leeyihiin kitaabka ilahay haddaad aqrisid iyo sunada nebiga sal la ala sl wax ka soo hormary marka ma laha wax ka hor iman kale markaa ma laha haddaba wa ogaano wey marka ilaahay jiritaankiisa jalla wacalaa afartan waddo ee loo maro oo ah mabda alhawiya principle of identity mabda alcilla oo ah principle of causality mabda cadam اtanaqud oo principle of dinain contradiction iyo mabda'a kale afaraada mabda almarfuuc aلثalith ee lagu magacaabo eh, principle amaba low of exclusion third and middle afartaa mabda ee lojiga ah oo gaaladoona ictiraafsan yihiin oo qur-aankana aanan ka hor imanayn oo sunasunnada nabiga sal lla lay waslam intuba ilahay jiritaankiisaayna barayaan qodobka labaad wuxuu yahay masdarka labaad waxaa loo yaqaan alxis xisku muxuu yahay xisku waa dareenka ilahay subxana wa tacala qofka uu siiyey indhahoo kale waxbaad ku arkaysaa dhagahoo kale waxbaad ku maqlaysaa laakiin waa inaan garowsanaano in anigu aragtideyda inay ku koobnaan karta halka kan oo meeshaa fog waxba aanan ka arki karin hadda idinkoodna waxaa idiin muuqan kara qalin baa idiin muuqan kara laakiin qalinka kan hadduu suuf yar dusha ka saaran yahay amaba tin yar ay dusha ka saaran tahay ama midab kale oo dusha uu ku leeyahay ma arki kartaan lakin waxaa idin muuqan kara qalinka xataa qaarkiin waxaa laga yaabaa inaysan xataa arki karin the color of the pen midabka uu leeyahy inuusan arki karin laga yaabi karaa waa suurtagal hadda waxaan leenahay marka wax waan arkaa laakiin aragtidii way xadidantahy wax waan maqlaa laakiin maqalkii wuu xadidan yahay qofku markaad diinta kala doodaysa waxaad leedahay horta waxaan ku weydiiyey ma ictiraafsan tahay in araggaagu uu lahay limited uu xadidan yahay haa ma ictiraafsan tahay in maqalkaagu uu xadidan yahay haa haddaba ogow ilaahay subxaana wa tacaala isagaa inoo sheegay inuu jiro eh araggaagu kuma gaarsiin karin inaad ilaahay aragtid dhagahagana kuma maqashiin karaanoo ilaahay ilahay hadlaya de qur-aankaa kugu filan soo ma lakiin haddaad dhahda hallay maqashiyo codkiiyo soo baxaya de qur-aankaa kugu filan qofka hadduu yidhahda maya anugu limited maahi ma xadidni qofku waa waalaya marka inaad la hadashid oo khaldanta haddaba qodobka marka waa qodobka ugu muhiimsan wey qodob kale wuxuu yahay alfitra oo inaan horumarsiyo ay ahayd qof kasta ee ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray wuxuu ku beera wax loo yaqaan inayd hadda haddii ku yaro hadda dhashay ama ilma yar hadii qol lagu soo xiro oo meesha lagaga tago maalan shan sano toban sano haddii la soo saara waxay aaminsan yihiin inuu rabbi jiro mid ka shakinaya markaa ma laha isku dayeen markii nebiga sal alla alay waslam uu ilaahay uu ilahay uu yidhi fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha ama nebiga markuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kasta oo la dhala mid kastoo la dhalo fidradu marka ku dhashaa markuu nebiga sal ly slam uu yidhi baa gaalada waxay is bal hawshan ka daba taga kadib jaamacad exford muddo runtii aan yarayn oo saddex sano ah bay waxay isugu yeereen in ka badan konton iyo toddoba researches waxay fadhiyeen muddo saddex sano ah konton iyo toddobadaa qof waxaa la geliyey lacag gaaraysa hal million one point nine milyan oo pound ah ko labada kun iyo kow iyo tobankii waxay soo saareen research ah ilmo yar haddii qol lagu soo xiro meesha lagaga tago muddo intay doontaba ha la wuxuu soo baxayaa isagoo rumaysan in ilaahna uu jiro aakharana ay jirto existence of god ilah baa jira jalla wacala aakharana way jirta labadaasuu la soo baxaya hadaba dadka maxaa badala waxaa badala waxa kan meelaha laynoo soo dhigay qashinka ah waxaan aqriyayna ee qashinka ah waxaan moobilada ku sidana oo qashinka ah taa way wax dadka cakiri kara laakiin haddii qofka laysaga dhexbaxo ilaahay subxaana wa tacaala iyo ilmihii yaraa oo aan xitaa waxba inaan u sheegin oo madrase la geyn oo malcaamad la geyn oo macallin qur-aan aan loo qaban oo dugsi la geynin isagoo ilahay rumaysan buu la imanayaa walidaalika born believers journaalka ah oo justin joses buuggiisa waxaa ka mid a ah, ama maqaaladiisa waxa ka mid a ah, inuu leeyahay waxaan hubinay in ilmaha yar ee hadda la dhalo ayba kaga filan tahay ilaahay jiritaankiisa inuu ogaado in sidiisa loo daayo inkastoo aragtidan falsafo ahaan ay khaldan taho waxay keeni kartaa inuu yidhaahdo toban ilaah baa jirta laakiin halka aanu u soconnaa waxay tahay in aanu ogaanno in qofka bini aadamka inately inay ku beeran tahay ilahay subxaana wa tacaala inuu jiri karo amaba inuu jiro oon shaki marka ay ku jirin mabda ayada marka mabda alxisi marka laga hadlayo kubaa noo yimid wuxuu yidhi nin sheekhu la fadhiiso wuxuu yidhi xadiidka leh nebi moxamed sala allahu alay waslem markuu abudar uu la hadlayo qoraxda markay dhacday ahayd markaasuu abudaro ma garanaysaa qoraxdu halkay aaday markaasuu yidhi ya rasuulallah ma garan karo xadiidka bukhari muslim baa warinaya wuxuu yidhi nabiga sal lla lay waslam qoraxdu inta ayaan dhicin ilaahi subxaana wa tacaala ama marka ay dhacayso taxta alcarshi bay ku sujuudaysaa waa loo idmayaa ilahi subxana wa taala idan siinaya waxaa iman doonta waqti qoraxda loo diidayo in ay ka soo baxdo halkay maanta ka soo baxdo oo ay ka soo baxdo halkay u dhacdo waa marka baabu tooba uu xirmayo ku yaroo ordaya oo meelaha wax ka soo akhrisaa wuxuu yidhi qoraxda qoraxdaa sujuudda macquul maaha oo maxaa ku diidan tahay wuxuu yidhi dee culimmada saynska waxay isku waafaqsan yihiin dhulka inuu sida kubaddoo kale u samaysan yahay haddii dhulku u samaysan sida kubaddoo kalena macquul maaha qoraxdu in halkaa ku sujuuddo jawaabta markaad ka bixinaysa maxay tahay kan waxaa ka dhaan horta koo horta inuu ogaado weeye yaa diiday dhulku inuu siduu kubadda u samaysana scientifically iyadoo sax ay tahay haddana culamada muslimiinta cid diida markaa ma laha waxaa la yahay abulmunaada markuu ibn taymiya uu ka hadlayo qarnigii marka saddex boqol iyo soddon iyo toddobadii waa qarnigii afaraad bu wuxuu leeyay waa ijmaac culummada ijmaac oo waa la waafaqay in dhulku u samaysana sida kubaddii oo kale wuxuu tilmaamay ibnu xasm wuxuu yidhi nin loo loo nisbeeyo a'ima fi ddiini oo dood ka keenay ma laha inay ardadu u samaysan tahay sidii kubadii <coughs> layskuma hayataa innaguna ma diidanin sayniskuna ma diidana waa ogolna ayib laakiin waxaan ku weydiinaya adiga markaad leedahay qoraxda inay sujuudda macquul maha markaad leedahay su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay ilaahay subxana wa tacaala sujuud buu yidhiye siday u sujuudda ilahay ma noo sheegay siduu il sujuud ilahi subxana wa tala ma noo sheegay jalla wacala ilahin qur'anka wuxuu ilahay ku yidhi fi suurati alxaji alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم qرآنka مxaa ku qoran marka in wax alla waxa cirka ku jira iyo ardada ku dar oo qoraxdii dayxi galaxies clashal bodies waxba kala reebi intuba inay sujuudaan de qoraxdan oo sujuudaysa iyo dayaxa oo sujuudaya waa si special annagu ma ogaan karno ta kale madaxiisa waxaa ku dhacay sujuuddii aniga aan sujuudi lahaa ama qof bini aadam oo sujuudi lahaa oo labada gacmood inuu dhigto labada looyo inuu dhigto foolka oo dhulka uu ku qabto qoraxda yaa yidhi saasay u sujuuddaa cid miyaa noo sheegtay qur-aanka wuxuuna yidhi keliyii maaragtay way sujuuddaa ilahi wuxuu leey fi suuraة wa in min shayin ilaa ha yusabixu bxamdi walakin laa tafquna tasbiixahum wax walba microfoonkaasuu soo geli hadda ogow oo qalinkaasaa soo geli hadda ogow wax kastoo dhulka yaal way tasbiixsadaan subxaan allah subxaan allah bay guraan laakin laa tafquna tasbix lakin idigu ma fahmi kartaan qofka marka inuu fahmo weeye markaad leedahay xadiidkan aniga iguma soconayo oo maxaa ku diiday in la yidhaahdo dhulka oo kubad u samaysan baa qoraxda sujuuda waxaan leeyahay horta kow waa inaad fahamtaa sujuudda laga hadlay inay tahay midda adiga kugu soo dhacda mid mid ka duwan tii aadanaha maaha ilahay subxaana wa tacaala kama hadlin sida sujuudda ay u dhacdo lakiin waxaa la sheegay prostration sujuud baa la sheegay sujuud haddii la sheegadu meesha hala aadin qodob kale wuxuu yahay ee wax lagu rumeeyo alkhabar waxa loo yaqaan khabarku muxuu yahay in wax laguu sheego hadda haddii war aan la ii sheegin amaba aadan ay dhihin maalan waxaasaa dhacay anigu wax ma ogaan karo ilaahay subxana wa taala rasusha wuxuu usoo diray inay khabarkana soo gaarsiiyaan ilaahay baa jira nebi moxamed waa rasuul qur-aankan waa munazal xaq baa meesha ku jira aayaddu waa sidaa aakharaa jirta waa laiscadaabi doonaa cadaab alqabri baa jira inta culimmadu ay sheegayaan dhanba waa khabar lina soo gaarsiiyey khabarku marka adigu marka waxaad leedahay limited wax aad meel u gaarsiisan yahay khabarka kan hadda dadka qaacada fadhiya wiilaliya gabdhaba inta yar hadda ay maqlayaan okay wey way maqli karaan oo waxbaa ay maqlayaan laakiin halkaa ninka fadhiya that far place oo xaggaa fog waxa uu sheegaya cid maqlaysa markaa ma aniga marka si aan u maqlo waa inaan microfon kale telefoon la iisoo diro qof halkaa fadhiya muraasila ee warka iisoo gudbina correspondent waa inuu jiro waa inuu yidhahdo maanta meesha waxaa ka dhacaya laba halkan isku dagaalaysa diinta marka ilahi wa awxaa rabbuka ila naxl an ittakhidii min aljibaali buyuuta wa min الshajar ina awxayna ilayka kama awxayna ila nuuxin wالnabiyina min bacdi qur-anka wuxuu sheegay revelation revelation waxyi waxyi waxyi waxyiga maxaa laga wadaa waa in wax laguu sheego hadda waan taaganay wejigaygu halkaasuu qaabilsany idinkaa indhaha idinla raacaya soo ma waxa iga dhaca anigu ma arki karo hadday dhacaanna sida ay u dhaceen ma arki karo mobilka kan hadduu dhaco inuu af af u dhacay inuu dhabardhabar u dhacay inuu jaba ma ogaan karo haddaba araggan ilaahay ii siiyey والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجacl لكم السمع والأbصاaر والأفidة way xadidan yihin limited wey qofka markuu yidhaahda maya waxaan rabaa inaan indhahayga ilaahay ku arko itus itaabsii otherwise ma rumaynayo been baa sheegtay maxay waaba xadidantahay maya waxaan u baahanahay ilaahay subxaana wa tacaala aniga ha ila hadlo who are you oo lagula hadlayo horta maxaa taa adigu xadid wey wax walba xadidan yihin ilahay ambiyaduu la hadlaa ilahay subxaana wa tacaala rusushuu la ilah can ariiq ilwaxy buu nagala hadlaa qofka inuu inta u fahamsan yahay hadaba haddii caqliga nauuna siino inuu ilaahay jiro inaytli fitrada inagu beeranna ayna siinayso inuu ilaahay jiro xisiga aragga iyo maqalka iyo dareemayaasha ilahayna siine ayna tusayn ilahay subxana wa tacala inuu jiro khabarka informationka lena siiyey su-aasha isweydiinta la waxay tahay maxaa arbushaada inagu keenay maxaa ina qasay from where these confusions are confushnka maxaa keena confushnka waxaa keenaan kuu sheegaya saddex qolaa shaqaysata nimanna suuqay ka soo adeegaan kuwana way kariyaan kuwana way suuq geeyaan qolada suuqa ka soo adeegta ee meelaha wax ka soo ururisa waa qolada loo yaqaan eh, liberalismka liberalismka waa maxay wax walba xor baad u tahay ilahay waad diidi kartaa labada doonto eh, doona inay xumi sameeyaan waddada dadku arkay ku samayn karaan waxaad doontid qas waxaad doontid dil liberal kuwaa marka waxay nafareen in caqligu meeshuu doono aadi karo ilaahay lagu diidi karo rasuulka lagu diidi karo qolaa librarisimka qolo kale waxaa jirta marka iyaguna ee lagu loo yaqaan mustashriqiin oo loo yaqaan orientalisis waxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan islaamka inay in u yeelaan maantana islaamka laga shaqaynaya islaamkay aad ugaga shaqeeyaan bugaagtay qoraan laakiin wuxuu leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal markuu xaq kuu sheego one person baa jira oo islaamka uu ku durayo waana sababta keentay da'yarta markay jaamacadda bilaabaan first year collegeka maaddo waxay qaataan logic ama philosophy waa la qaataa falsafadaas brofesorka maadada dhigayo wax kasta markuu kuu sheego ama xisaab ha dhigo ama history ha dhigo ama xudoon doon ha dhigo waxaa ugu jira boqolkiiba one percent baa ugu jira oo ilaahay ku durayo adigu marka ma ogin mar jaamacadaha nooga soo baxa markay taaga noo soo xirtaan buu wuxuu bilaaba horta inuu wadaadada ku kaco kadib inuu xijaabka u weeraro kadibna inuu maaragta madaarista islaamiga u weeraro kadibna suu weerar u wada aakhirka wuxuu imanayaa inuu diintiinan ma shaqaynayso nimankan marka waxaa ka shaqaysay orientalismka qolada kale ee saddexaad ee suuq geeya ee murwajiinta ah waa secularismka secularismka waa maxay dadka aaminsan war diinka kan afarta mitir ee masaajid iyaan lasoo dhaafin halkaa ku sujuud halkaa ku rukuuc laakiin diin leh dadka ha la maamulo tuuga gacanta ha laga gooyo kanzanigaana should be stone to death madaxa maaragtay dhagaxa dhagax naf ha loogaga jaro eh, kitaabka ha laysku xukumo waxaan ma shaqaynaya qolada bu saddexdaa qolo saddexdaa qola marka waxay bilaabeen siday islaamka u weerari lahaayeen tiina waxay keentay fikirka kan maanta jira ee lagu magacaabo atheismka atheismka marka saddexdaa shay isku dhardhaarsan baa dhaliyey liberalismkaa dhaliyey orientalismkaa dhaliyey secularismkaa dhaliyey saddexdooda waa saddexda maanta da'yarta weerarka ku haya fakerkan ka khalda qodada marka sokoladiibs ay u shaqeeyaan sideedaba ogow waxaan waxay bilowdeen qarnigii siddeed iyo tobnaad dagaal dhex maray wadaadada diinta ah ee babiska iyo baabawaadka ee bishobiska iyo kiniisadii baa dagaal dhex maray maxaa kiniisadii waxay isku dayday <clears throat> in ay faragashato eh, scientific exploration amaba eh, ikhtiraaci scienceska inay faragashtaan dagaal baa dhedhex maray wuxuu dagaal dhex maray oo kale wadaadadii iyo madaxdiibuu dagaal dhex maray tii marka waxay keentay kiniisadii iyo madaxdiibaa wada saftay waxaa laga hor yimid dadkii culammada ahaa waxay ka hor yimaadeen wax soo saarkii tii marka cuqdad baa timid cuqdaddu marka waxay keentay inuu diin oo dhan ay diidaan taa marka masiixiyiinta iyo kiristaankaa lahaa waa la soo waday innagaa lanoo keenay marka waxaa arkaysaa nin weyn meelahan waa ku aragteen isagoo leh islaamkaa laysku camalfalaa lagu camalfala miyaad leedihin ha kitaabkaa laysku xukuma i say no mid dhahay mayadan arkina wax kala maaha waxaasaa la soo cabsiiyey fakerkaasaa ka buuxa markuu fakerka ka soo dhargay buu makrofanad wuxuu la soo istaagayaa diintan ma shaqaynayso ilaahay ma jiro xataa hadduu kula tukado oo xoogaa xataa gar ku daydaysto oo qamiis kula soo xirto cimaamaddii kula soo hoodo oo koofiyad kuu soo qaato welibahashi baa ka buuxda qolada marka secularismka ah dhibka ay keeneen ayaa wuxuu yahay waxay aamineen faker baa jira leh god of gaps maxay ula jeedaan ama ilaah alfajawaat maxaa laga wadaa waxay leeyihin waagii hore dadku waxay ahayn primitive dad bidaa'iyiina wax ma qori karin waxna ma aqriyi karin tayib ma ogaan karin markuu roobka uu soo socdo inta uu gaarayo iyo goorta uu soo da'ayo iyo halkuu ku soo da'ayo mayay ogaan karin saas darteed dadku marka waa iska wareereen waxay iska dhaadhiceen in ilaah jiro ilaah uu ka dambeeyo laakiin maanta saynskii baa soo baxay waxaa la odorosi karaa goorta roobka uu soo da'ayo iyo halkuu ku soo da'ayo inta uu la yahay inuu mahiigaan yahay inuu tixtiix yahay in uu maaragta halkaa u badan doono inuu dabaylo u wato waa la ogaan karaa mar haddii la ogaade maxaan ilahay ugaga baahanna fakerkan marka ah god of gaps ama ilaah alfajawaad waa faker ku salaysan diin maanta loomaba baahna ilaahna looma baahna okay labada maxaa ka dhashay ilaah ma jira ka dhashay maxaa kaloo ka dhashay no morals akhlaaq markaa looma baahna waxaa doonti samee guurkan laga hadlay heble iyo hebel baa isku xalaala naga joojiya leeyahay in wax la xadaay waa mamnuuc naga joojiya zina xaaraama waxaas naga joojiya ma maqli karno fakerkan maanta meelaha aad ku arkaysaan ee herdamaya halkaasuu marka ku qotoma halkaasuu marka socda qodobka kale ee nimankan calmaaniyiinta ah amaba ee diinla dirirka ah markaan si kale u dhigo ee aan diinta ilaahay maqli karin waxay ka duuleen faker ah oo leeyihiin diinta waxay duqaynaysaa ka hor imanaysaa sainsiska in yar ka hor waxaa idin siiyey tusaale ku saabsan maray isku dayeen inay xadiidkii eh, qoraxda sujuudaysay ay ku garaacaan saynsiska soo ma waxaadna ogaatay islaamka iyo saynska inay sisdiidaneen dhibtaasu waxay ka jirtaa marka la turjumay kelimada knowledge iyo marka la turjumay kelimadda sciences bay kulligood waxay ka wada dhigeen macrifa halkaa khalal baa ka yimid midda labaad diinteennu goormay saynska ka hor timid yacnii adugu waxaad keentaa scientific fact oo la taaban karo oo xaqiiqo ah oo qur-aanka duqaynaysa ma jirto iyadaa fiction iyadaa khaldan ama waxaa lagayaba scientific factigu maantay shaqaynaysaa beri waa isbedeli karta waa aragti sooma bayber buu qoraya warqad buu qorayaa jaamacadduu la tegaya wuxuu leeyahy waxaan hindiseeyey in arrinta ay dhici karto isagaa iska dhaadhiciyey waxaa laga yaabaa inuu wada quruxsan maro waddo qaloocan inuu maraa laga yaabaa beri ka maalin kale imanaya wuxuu leeyahy ninkan aragtidiisa way khaldantay mid kale ka dambayna way khaldanta marka islaamku ma wuxuu dabataagnaanayaa aragti marba had iyo jeerba khaldamaysa islaamka shaqo kuma leh islaamka waxbuu noo sheegay ayad baa soo degtay xadiid baa yimid xadiidku waa sax mar hadduu sax yahay aayaddu waa sax dood lama gelin karo laakiin aragtiyaha kala duwan ee scienceska different theories oo scientific theories anugu hadda isbaddo shaqadeeda maaha dadka marka way khaldan yihiin wadaadada ah ama waa dadka muslimiinta ah ee mar walbaba jecel inay aayadda qaadaan intay qoor jebiyaanoo qoor sagaare ku qabtaan saynska raacinaya saynska waa inuu qur-aanka soo raaco ee ma aha inay ayaddu qur-aanku ay raacda maaha saynska waa inuu xadiidku raac maaha xadiidka inuu raaco maaha saynska maaha hadda ka hor markuu nebiga sal alla alay wasalam uu yidhi haddii uu tuqsi ama tixsi waxaad dhihi lahaydba sharaab qof uu cabayo uu saa ugu dhaco nabigu waa tanuu yidhi hoos ha ugu siiray ha sii tiimbiyo hoos ha u geliyo markaasuu nebiga sal ly slm wuxuu leeyahay labada garbood duqsiga midna wuxuu ku wataa heer cudur midna wuxuu ku wataa caafimaad kadib waxaa dhacaya balance wadaad xoogaha aad iyo aad ula dhacsan reer galbeedka oo camal aanu soo sheegaynay baa weerar ku qaaday wuxuu yidhi waxaa la marayaa waqhtiga kan baa la maraya casriga ah ummaddu way hor macquul miya wax jermis ka buuxa inuu nebiga waxaanu waxaan xadiid maha darishadu kala dhaca darishadu ka tuura xadiid ilaahay wuxuu qadaray qolyihii saynsiska iyaga shaqadooda ahayd baa cilmi baaris sameeyey markii qalab walba la adeegsaa waxaa u soo baxday in garab garbaha duqsiga ka midana ah inuu jeermis xambaarsan yahay garabka kalena inuu ku jiraha caafimaad oo haddii labadooda saal la ysugu baalansa garee la ysku dheeli tiro in meeshii biyuhu ay noqonayaan wax aan bakteriya ku jirin laakiin haddii garabka u dhacay oo markiiba laga saaro biyihii inay dhex fadhiyaan maxay bakteriya dhex fadhido taa marka waxaan u baahannahay innaga inta aynaan xadiidka nebiga weerar ku qaadin waa inaan baari karno horta inaga inaan ogaanno marka waxaan leenahay yaan la qoor jibinin aayadaha qur-aanka adoo kala daba ordaya xadiidta ay kala orday waxaan uga jeedaa saynsiska saynsiska waa inaad dhahdaa isagaa khaldan maxay la iskama hor yimaadaan waa hadduu ka duulayo systemkii hadda aanu tilmaamaynay reasoniska waa hadduu ka duulay systemkii xisiga wa ah, waa hadduu ka duulay baxfigii hadda aanu ka hadlayn hadduu ka duulayo hadii kale waxaan leenahay suuqa la gal taa marka waa qodob aan u baahannahay inaan marka fahmi karno haddaba maxaa keenay nimankan western scientists nimankan eh, aqoon-yahanada ee reer galbeedka ah inay diin ilaahay ku sallido amaba ay dhahaan diinta iyo saynska isduqaynaya wax kale maaha saad ogtihiin kutubta ilaahay uu soo dejiyey asal ahaanna saxda ah amaba sacred scriptureska oo ah towraadka iyo injiilka old testamentiga new testamentiga qur-aanka wuxuu noo sheegay in la bedelay soo ma way bedeleen waxbay ku dareen way doomariyeen kuwaa marka aayadda haddii la bedelo oo aayad ay noqoto aayad bini aadam sameeyey soo khalad ma yeelanayso khalad ma yeelanayso soo ma waa sababta marka waxaa la arkay bibalkii iyo saynska iska hor imanaya ilan iyagaa wixii bedelay marka dagaalkii ay la galeen bibalka weli ku jiraan annaga marka qur-aankeena lama bedelin ilahi wuxuu ka dhigay aakhir alkutub ilahi subxana wa tacala wuxuu yidhi jala wacalaa inuusan ma aragtay laa min qabli walaa min bacd walaa horay iyo gadaal qur-aanka cid badelaysay inaysan jirin ilaahay inuu maaragtay aragtay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun inuu ilaahay ilaalinayo in waatan carar yaa ku dhaca maanta in uu aayad yar uun khaldo haddii wadaadadeennan meesha ka wacdinayay aayad yar aan isdhaafinay kan toddoba jirkaa noo saxaya cid qaldi karta markaa ma inta jeer ee laysku dayey in kutubo khaldan oo qur-aana oo si qaldan u shaqlan lanoo soo geli waddada muslimiinta oo ay dadko dhan ka wada qayli maxaa quraanka aanka quluubtaa lagu sitaa muslimiinta halkaasay ku sitaan moobellada anaga kuma sidano shaqo nooma ah dushaa laga hayaa toddoba jirkaa xafdisan sagaal jirkaa xafdisan xataa <coughs> qofka aan qur-aanka dusha ka haynin agtiisa laguma khaldi karo diin marka sidan loo ilaaliyo oo ah fully preserved ah oo qalad yar aanu ku jirin in aan u barbar dhigno bibalekii oo aan dhahno maya bibalkaa khalad ku jiraa bibalkuna asal ahaan diin buu ahaa diintuna ilaahay bay ka timid halkaasuu khalad ka jiraa qur-aankuna waa la mid inaan dhahno waxay ka mid taha waxyaabaha mujaxafaadkay ka mid taha haddaba marka waxaan dhihi lahaa eh, iyadoo maanta barnaamijka waxbaa la isgelgeliyey run ahaantii laakiin intaan way nooga dheerayd waxaan u baahannahay marka war intaan laidiin sheekeenay horta diintiinna barta haddii wuxun ay kugu yimaadaan way dhici kartaaye malada ilaahay u wanaajiyo waxaad ogaataa in ilaahay uu saxsan yahay rasuulkiisana uu saxsan yahay waxa khaldan waa aniga waxa waxa laga annaga aan sheegayno wadaadda ahaan inaan wax khalada sheegno hadalkeennu inuu isdhaafo wax inaan ismoodsiinno khalad weyn baa naga dhici kara laakiin ilahay ma khaldamo haddaad aragtid sheekh khaldamay ilahay ma khaldami kara sheekh wuu khaldami karaa kutubka waxaa ku qoran way khaldami karaan kutub markaan le waa kutubta bini aadamka qor qur-aanka maaha way khaldami karaan laakiin ilahay ma khaldami karo muslim khariman haddaad aragtid wuu kharimi karaa laakiin islaamkuma ma kharimi karo marka waa inaad kala saartaa islaam iyo muslima inay ku kala saaran yihiin ilaahay iyo bini aadamka inay ku kala saaran yihiin waxa ilaahay uu soo dejiyey sacredka ah iyo wax bini aadamka quraan inay ku kala saaran yihiin wuxuuba hadday mid kuu wada yihiin dhibkeeda marka leeda midda kale waxay tahay waay aniga la sheekeynaya sheekeynayaa maan aniga dadka u sheekeeyo waay ninka kan washranka ah uu fakarkiisa aniga igu shubanaya maantayda ku shubto halka waa qodobada aan rabo inaan idinkaga taga biidn illahi subxaana wa tacaala anoo ma aragtay eh, ges cusub aan u banayn doono ay halkaa kusoo gebgabaynaya lakiin waxaan idin xusuusin lahaa eh, sanad walba waxaan meeshaan la soo istaagaa in aan cusboonaysiino ballan naga dhexaysa ballanta maxay ahayd ballanta maxay ahayd in sanad walba ee mutamarka uu dhacayo cala eh, gabdhuhuna ay dhankooda ka dadaalaan oo wiilashuna dhankooda ka dadaalaan oo dad fara badan oo islaamka u baahna in halkan la keeno soo ma fakerkan waa in laga shaqeeyo hadda maalmahan maalintii waxaan maraynaa saddexaad soo ma berun baa noo harsan inta qofa islaamta waaxid itnain kam yaa ii sheegi kara saddex miya saddex aad ba u yarta sanad hore intaa waa ka badnay san hore markaan day two marayni cadadku intaa wuu ka badnaa marka waxaa moodaa shaqadu xoogaa inay inay xoogaa gaabisay bal dadkaa ku baxa oo dad baa baahi ay ah haysaa oo islaamka u baahan oo spiritually u baahan in lala hadla dadka aanu soo qabanna insha allah subxaana wa tacaala meeshaan aanu keenno waxaa kaloo baaris u baahan walaalaha xoogaa shakiga uu ku jiro ha qarsanin oo halkaa noogu imow insha allah subxaana wa tacaala rag baa sidaa sameeyey wayna qanceen biidni illahi subxana wa tacaala wixii ilaahay uu yidhi shaki kuma jiro rasuulka wuxuu yidhi shaki baa ku jira wixii aniga aan sheegana way khaldami karaan maxaa yidhi bini aadam baan lakin ilahay ma khaldami karo rasuulkana ma khaldami karo ilahay subxana wa tacala ha idin barakeeyo wa ilaahuna billahi towfiq